bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alradd clى اljahmiya والzanaadiqa liimaami ahli الsuna axmed ibn xambal caleyh raxmat اllah qaybihii uu kaga hadlayay jahmiyada uu ugu jawaabayey afkaartooda khaldan uu ku saxayey ayaynu ku dhex jirnay waxaan soo gaadhnay qowluhu raxmat ullaahi calayh faqulnaa alaysa ida kana yowmu اlqiyaamة alaysa inama huwa fi اljannati wاlnaari wاlcarshi wاlhawa taasaan soo gaadhnay fa qulnaa marka waxaan nidhi weli wuxuu wadaa doodii ku saabsanayd dhadhaahdii ay yidhaahdeen ilaahay meel kastuu joogaa iyo diidadii ay u diideen inuu carshigiisa ka sarreeyo tii buu weli wadaa fa qulnaa waxaannu nidhi marka alaysa miyuusan ahaanin idaa goorti kaana uu ahaado yowmu alqiyaamati maalinta qiyaamadu markii qiyaamada la gaadho sooma ahaanin alaysa miyuusan ahaanin innamaa huwa isagu alle filjannati jannada dhexeeda inuu yahay waannaari naarta dhexdeeda waalcarshi iyo carshiga waalhawaa'i iyo hawada soo hadalkiinna saa kama dhalanaysa waa markaad u diidaan allah tabaaraka wa tacaala inuu carshigiisa ka sarreeyo oo aakhare la tago oo ay noqoto meel walbuu jooga sooma noqonaysa inay hadalkiinna ay ka dhalato ama hadalkiinna madhabkiinu yahay inuu jannada ku jiro leanna jannadii waa meel naarta ku jiro leanna waa meel carshiga ku jiro waa meel hawada ku jiro waa meel intaasoo dhan inuu joogaso kama dhalanayso qaalu waxay dhadeen balaa waaba saasba saasaabaan wadanaaba meel walba inuu ku jiro ayib faqulnaa waxaanu idhi fa ayna xaggee buu yakuunu ahaanayaa rabbunaa rabbigana rabbi xaggee buu marka ahaanayaa waay fa qaaluu waxay yidhaahdeen yakuunu wuxuu ahaanayaa fi kulli shayin shay kasta dhexdiisuu ahaanaya ayib calaa madhabihim fi dunya adduunyada say ka rumaysnaayeen kamaa kaana siduu ahaa oo kale xiina goortii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda la joogay fii kulli shayin shay kasta dhexdiisuu ugu dhex jiray yacni adduunyada dhexdeeda markii la joogay oon aakharaba la imaaninba soo shay walba kuma dhex jirin say sheegteen haddana shay walba ku dhex jiraabay dhan aakhara la yimid ayb faqaala wuxuu yidhi yakuunu wuxuu ahaanayaa jahmi waay fii alle fii kulli shayin shay kasta dhexdiisuu ahaanaya kamaa kaana siduu ahaa xiina goortii fii dunyaa adduunyada dhexdeeda uu ahaa fii kulli shayin shay kasta dhexdiis siduu u ahaa ay kamaa kaana fi dunyaa kamaa kaana fii kulli shay waay siduu shay kastaba u dhex ahaa xiina wakhtigii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda la joogo intii adduunya la joogay siduu oo meel walba ugu jiray ayaa aakhare hadii la yimidna meel walba ugu jira faqulnaa waxaan idhi marka fa inna madhabakum madhabkiinnu marka waxa weye innamaa kaana min allahi cala alcarshi madhabkiinna waxa way marka ka soo baxaya innamaa kaana wixii ahaa min allaahi xaalu alla xaggiisa ka ahaaday cala alcarshi carshiga korkiisa fa huwa isagu cala alcarshi carshiga korkiisu ahaaday wamaa kaana wixii ahaaday min allaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday filjannati jannada dhexeedana fa huwa asagii filjannati jannada dhexeeda waay wamaa kaana wixii ahaaday min allaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday fi naarta dhexeedana fa huwa isagu fi naarta dhexeeda waay wamaa kaana wixii ahaaday min allaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday filhawaa'i hawada dhexeedana fa huwa isagu filhawaa'i hawada dhexeedadu ah sidaasaa madhabkiinu noqonayaa way bimacnaa mar hadday dhaheen ee meel walba ilaahay waa ku jiraa oo aakhare markii la tago xataa meel walba waa ku jiraa laba arrimood baa ka dhalanaysa qodobka koowaad ee ka dhalanaya waxa weeye inay yidhaahdaan ilaahay waa qaybsan yahay waana tan hadalka sheekh ku sheega alla qayb ka mida ah halkaasay jirtaa oo muxuu carshiga korkiisa weye waa qayb jannada qayb baa ku jirta naarta qayb baa ku jirta hawada qaar baa ku dhex jira ilaahay inay qaybiyaan oo ay tajzi'eeyaan oo ay qaybqayb ka dhigaan taasaa horta ka dhalanaysa waana kufri cad midda labaad ee ka dhalanaysa waxa weeyaane macnahaasi kutusaya waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala markaad tidhaahdaan jannana waa ku jiraa naarna waa ku dhex jiraa bimacnaa waxa weeyaan cadowgiisii iyo awliyadiisii waa u siman yihin kuwii naarta ku jirayna waa la joogaa kuwii jannada ku jirayna waa la joogaa wax mu'miniintu ay khaas la yihiin ma jiro waa maadaama uu kulli la wada joogo kuwa naarta galayna waa la joogaa kuwanna waa la joogaa taas macnaa wax weeyaa madhabkiinna ka dhalanaya oo ta ugu darano allah tabaaraka wa tacaala in la qaybqaybiyo qayba meel lagu sheegaayo waa kufri cad wey macnaha saasaana ka dhalanaya arrinkiina faqulnaa waxaanu idhi fa inna madhabakum madhabkiinnu waxa waaye inamaa kaana wixii ahaaday inamaa kaana wixii ahaa minallaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday cala alcarshi carshiga korkiisa wixii ahaa yacni waxa weye qaybtii carshiga korkiisa ahayd fa huwa isagu cala alcarshi carshiga korkiisuu ahaaday carshiga korkiisa wixii aad ku sheegteen iyo intaad ku sheegteen carshiga ka korraysaa wamaa kaana wixii ahaaday min allaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday filjannati jannada dhexeeda ahaa ood jannada ku dhex sheegteenna fa huwa isagu filjannati jannadu dhex jooga waa qayb labaad wamaa kaana wixii ahaaday min allaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday fi naarta dhexeeda aad ku sheegteenna fa huwa isagu fi naartu ku dhex jira waa qayb saddexaad wamaa kaana wixii ahaaday min allaahi alla xaggiisa xaaluu ka ahaaday fil hawaa'i hawada dhexeedana fa huwa isagu fil hawaa'i hawada dhexeedu ahaad waa qayb afraad allihii baad amaakin u qaybiseenoo qaybo yani wax way kala gedisanoo midba meel joogaad ka dhigteen wa fa cinda daalika arrinkaa agtiisa markii arrinku sidaa u caddaaday cinda daalika kaa agtiisa baa tabayana waxaa caddaaday kadibuhum beentooda calallaahi alla korkiisa ay ku been sheegayaan jalla weynaa hanaa'uhu ammaantiisu weynaatay markaasaa warkoodu caddaaday wey macnaa oo muslimiinta iyo mu'miniinta uu caddaaday been abuurashada ilaahay ay ku hayaan ayb intaas wuxuu kaga soo maray yaani masaladii ahayd istiwaaullahi calaa carshihi iyo sifadaasoo inkireen markay inkireenna madhabkii ay ku badasheen iyo mafaasida ka dhashay iyo lawaasimta baailkaabuu intaasoo dhan ka hadlay ayb oo uu ku ilzaaminayey qaar ka midana ayba iltizaamayeen oy qaadanayeen macnaa alkalaamu calaa smi illaahi fi lqur'aani hal huwa makhluuq masalo kaluu meeshan galay alkalaamu kalaam laga hadlo in laga hadlo cala smi illaahi ilaahay magaciisa oo filqur'aani qur-aanka dhexdiisa ku yimid hal huwa magacaasi ma yahay makhluuqun mid la abuuray mas'alo kale yah midhe ciwaanka idinma qoray miya laga yaabo Mhm. waa mas'alo kale oo masaladii hore ka duwan waay mas'aladani wuxuu kaga hadlayaa waa masalo kaloy jahmiyadu ihaareeyeenoo waxay yidhaahdeen ilaahay magacyadiisa qur-aanka ku jiraay waa makhluuq siday u yidhaahdeenba allah hadalkiisu waa makhluuq soomayna dheh sifaadkiisuna waa makhluuq soomayna dheh asmaada alle ee qur-aanka ku jirtana waa makhluuq bay dheh masaladaa way marka marka waxay noqotay mas'ale a'imadii salafku ay uga hadlaan ilaahay magacyadiisu makhluuq meehee isagaa iska leh waa magacyo isagu u baxsaday isagaa ku hadlay waa hadalkiisii magacyiina u yihiin ee makhluuq ma aha sidaasay a'imadii salafku uga hadlayaan kadaal dambana masaladu waxay noqotay mas'alo dood badan keento waa masalada la yidhaahdo hal ilismu huwa almusamaa aw hayruh yacni magacu kii iska lahaa iyo isagu ma isku midbaa mise way kala duwan yihiin